dhowaantaan dhowaantaan waxbaa dhiici doonee dhulkeennii dhammaantiis dhigbaa qulqulaa ragaa dhiimanaayo ilaah isku dhiibay intay dhulka joogaan waxbaa dhiici doone dhawaantaan dhowaantaan waxbaa dhiici doonee dhulkayniin dhammaantiis dhigbaa qulqulaa raggaa dhiimanaayo ilaah isku dhiibay intay dhulka joogaan waxbaa dhiici doone adduunkan adduunkan adduunkana ka dhaartay dharaartii ku duulay saliibiiga dhooban dhanintii midowday dhigoodiina huuray dhawaaqii ilaahay dhagahu hood ku dhibcay adduunkan adduunkan adduunkana ka dhaartay dharaartii ku duulay saliibiga dhooban dhalintii midowday dhiigoodiina huuray dhawaaqii ilaahay dhagahood ku dhibcay dhaxalkii rasuulka dhexdoodii u xirtay dhulkoodii u diiday gumaysiga dhooban adoo dhiimanaya dhaqaalaana haysan maxaad uga dhuuman ku yimid dhaxalkii rasuulka dhexdoodii u xirtay dhulkoodii u diiday gumaysiga dhooban adoo dhiimanaya dhaqaalaana haysan maxaad uga dhuuman ku yimid dhaqaaqa dhaqaaqa dhallintii islaamka oo dhaqsaa ka haweenkii dharaartii ku duulaa dhuntoodiina guura dhabarkaa ka toogta rasaastuu dhalaasha dhufaysyada yahuuda dhaqaaqa dhaqaaqa dhalintii islaamka uu dhaqsarkaa habeenkii dhalaartii ku duula dhultoodiina guura dhabarkaa ka toogta rasaaskuu dhalaasha dhufeesyada yahuuda ku dhiirta dhigoodiina quuba dhamacyada rasaasta dhagohood ku miira dhulka ugu aasa miinadana waaqda dhawaacod badiya kufaartaani dhooban cadowga ku dhiirta dhigoodiina quuba dhamacyada rasaasta dhagohood ku miira dhulka ugu aasa miinadana waaqda dhawaacod badiya kufaartaani dhooban dhigiini guduudan baladkeen dhammaantiis dhulkaynii ka uura dhaqaajiya dhiigoo dhaqso gaargaladan dhimashada u kuwa luumanaya dhawaaco dhammaystiir dhiigiinii guduudan baladkeen dhammaantiis dhulkaynii ka uura dhaqaajiya dhiigoo dhaqso gaargaladan dhimashada u badii kuwa luumanaya dhawaaco dhammaystir dhibkii aad bilaawdeen xisbiyada dhunsan maxaad naaga dheefteen adinkaaba dhoofo dhadhansha markaa dhammaantiin dhalintii fircoonee dhuxushiisa ciira dhafoorkiin gubayse dhibkii aad bilowdeen xisbiyada dhunsan maxaad naaga dheefteen adinkaaba dhoofo dhadhanshaa dhammaantiin dhalintii fircoonee dhuxushiisa ciira dhafoorkiin gubayse